الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور لله رب العالمين صلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ka soo baxnay alsixatu walfasaad oo ku jira axkaamta wadciga qismi ka mida ah aqsaam ulwadci ee uu inoo soo tacriifiyey sixada iyo fasaadkaba xagga luuqada xagga sharciga asixa waxaa weeye tacriifka ugu fiicani muwaafaqatu dilwajhayni asharca shayga labada weji oo waafaqa sharciga shaygu ama caqdi ha noqdo mucaamalaadkii sida nikaaxii iyo baycii ama ha noqdo cibaado waxaa lagu sifeeyaa dilwajhayn dilwajhayn waxaa loo yidhi macnaha waa shayga haddii shuruuddii sharcigu uu dejiyey iyo arkaantii sharcigu uu dhigay uu waafaqo la odhanayo sharcigii uu waafaqay muwaafiqun lisharci haddii la waayana waxaa la leeyahay sharcigii buu khilaafay idan shayga ay suurtowday inuu sharciga waafaqo ama uu khilaafo maxaa la odhanayaa dilwajhayn idan waa inuu sharciga waafaqo ama caqdi ha noqdo ama ha noqdo cibaado shaye waxa jira baan idhi aan sharciga inuu waafaqo uun maahine aan weji kaleba jirin ka tawxiid illaah dilwajhayn lama odhanayo shay waxaa jira inuu khilaafsan yahay uun sharciga maahine marnaba aan la odhanayn inuu waafaqaya maxaa ka mid a ah? ka shirki shirkiga oo kale idan kuwaa laguma sifeeyo dilwajhayn oo mar buu waafaqsan yahay sharciga lo odhan maayo ama uu khilaafsan yihin ama uu waafaqsan yihin laakiin laba wejile waa shayga haddii uu sidii sharcigu ku amray aad ula timaadana la odhanaya sharcigu waafaqay hadilkana uu khilaafay dilwajhayn baa laha idan markuu caqdigu sharciga waafaqo maxaan odhanaynaa caqdun saxiix cibaadadu markay sharciga waafaqdo ee sideeda ula timaado maxaan odhanaynaa waa cibaado saxiixa laakiin sixadaasi waxbaa ka ratibma maxaa ka ratibma markaa sixada markay mucaamalo tahay waxaa ka ratibmaya maqsuudkii laga lahaa caqdigani inuu midho dhaliyo oo baycana wuxuuna yidhi waa xilul shayga inaad ku intifaacdo nikaaxina waa xilul cibaadadana laba qowl baa ku jira waa inay sixadii wixii ka dhalanayay caqdiga isaga waxaynu nidhi waa maqsuudkii laga lahaa midhaha midhihii laga lahaa caqdigani waa inuu fulo oo uu sidiisa u dhaco bayca dee caqdiga waxaa laga leeyahay midhaha laga leeyahay wax kale maaha haddaad aduu baayic tahayna waa inaad markaa waxa weeyaan aad samantii adugu ku intifaacdo qofkii kalena muxuu ku intifaacayaa wixii aad siisay ee alaabta ahayd ka iibisay ayuu ku intifaacaya intifaacuna wax kale maaha inuu iibsan karo inuu cid u hibayn karo inuu markaa waxa weyan caqdi uu ku samayn karo wixii isagu markaa dee uu rabo inuu ku sameeyo xillulintifaac waa ka caqdiga nikaaxa waxaa laga leeyahay wax kale maaha haladku waa xilulintifac xilu listimtaac istimtaaculmar'a inuu kuu xalaaloobo midhaha laga leeyahay waa kaa idan markuu ka ratibanto intifaaci uu ka ratibmo waxaan leenahay caqdigii u saxa alcaqdu cibaadadii baa hadhay cibaadada laba qowl baa ku jiray taa waa inaad ku baraarugsanaataan had iyo jeer kutub usuul fiqina way sheegaan laakiin isagu wuxuu soo qaatuun tacriifkii fuqahada tacriifkii kale ma keenin cibaadada sixadeedii waxa weeyaan fuqahadu waxay idhahdeen isqaadu ulqadaa'i alijsaa'u wa isqaadu alqadaa ijsaa aliqhnaa cibaadada markaad samaysay mar labaad waa inaanaan lagaa dalbin macnaha khalal ma jira wiil dimadaada way ka dhacday mudaalab kuma tihid cibaadadaasi mar labaad inaad samayso kuma tihid dee waana tal sideeda loola yimidey wiil marka waxay dhahdeen isqaadu lqadaa waa inay qadaha rido miisaalkan ku fahmaynaa waxaa loola jeeda waa inay qadaha rido ama eh, mutakalimiintu way ku khilaafeen fuqahada oo waxay dhahdeen eh, cibaadada waxaa loola jeedaa eh, sixadeeda muwaafaqatu lamri amarka inay waafaqdo farqi baa udhexeeya muwaafaqatu lamri iyo isqaadulqadaaha amartu waxay soo baxdaabaa la dhahdaa ku jira khilaafkan manaa khilaafkan waxaad fahmaysaa bacda almiiaal qof baa salaa tukaday isagoo oo malaynaya inuu weyse qabo afartii ragcadood buu dhammaystay dabadeed tabayana lahu annahu lam yatawada maba weyse qabin maxay odhanayaan salaadaasi fuqahadu ayadu saxiixa sababtoo ah hadda markuu xasuustay inaanu weyse qabin maxaa laga rabaa inuu salaaddii ku celiyo soo maha idan qadihii muu ka dhacay kama dhicin idan maadaamuna qadihii ka dhicin salaadaasi saxiixa maaha isqaadulqadaaisaajeedwaa in macnaha waxa weyaan aanad mar labaad lagaa rabin inaad samayso oo dimadaadu beri ay ka noqoto halkaa mare horead samaysay mooyaane mar kale waa inaan lagaa rabin markaa waxay idhaahdeen mar haddii aad markaad xasuusato khada'ii aad ku celinayso salaadaasi sax maaha saxiix maaha waa faasid ama mutakalimiinta waxay leeyihiin waa salaatun saxiixa waa salaad saxa bay idhahdeen sababtoo ah ibaadada sixadeedu wax kale maaha bay dhahdeen isqaadulqadaa maaha bay dhahdeen iyagu wax kale ku fasireen waxay dhahdeen waa muwaafaqatulamri qofkani markuu tukanayey isagu muxuu qabay niyadiisa inuu weyse qaba soo maha idan sharcigii wixii la amray wuu la yimiday qofkani wixii uu la amray wuu la yimiday sideediibu uula yimid walow bilaa weysaha ku tukaday laakiin isagu dannigiisa muxuu malaynayaa inuu weyse qabo u haysta sidii buuna ku tukaday idan salaad saxiixa weeyaan bay dhahdeen laakiin mutakalimiintuma waxay leeyihiin hadhow hadduu xasuusto inuu bilaawayse ahaa salaaddii ma soo celinamasaasmay wuu soo celinaya salaaddii taa way iska waafaqsan iyagiiyo fuqahadu way isku waafaqsan idan waa waata ku eh, eh, keentay in la ydhaahdo khilaafku waa lafdi waa tasmiyada un tasmiyada un salaadaanu saxiix baan idhaahnaa qabla alicaada intaanu soo celininko waay labadooda wax isku waafaqsan yihin hadduu xasuusto inuu soo celinayay mutakalimiintu qabaan ee sidaasuu ku daynayaa male waxaa kaloo labadoodaba isku waafaqsan yihiin haduu ku dhinto in salaadaa ay ka gudayso oy dimadiisa ka dhacday idan isagu wixii la amray wuu la yimid waa shay awooddiisa ka baxsan idan maadaama isku waafaqsan yihiin hadduu dhinto in laga salaaddii ka ansaxayso hadduu xasuustanayo inuu salaadii ku celinaayo mar hadday labada arrimood isku waafaqsan yihiin tasmiyadun mayna ahayn markaa khilaafka khilaafku waa tasmiyadun salaadda ma saxiix baan idhaana mise ma odhanayno tacriifkayna ku kala bineeyeen isqaadulqadaa ciddii tidhi waa halka tacriif halkan inooga qoran waa fuqahadee waxay leeyihiin salaadaasi sax maaha waayo qadihii muu ka dhacay kamuu dhicin dee kolkuu xasuusta waa kan ku soo celiye mutakalimiintina waxay leeyihiin waxa weeyaan haba ku soo celiyo ku soo celintan salaadda uu ku soo celinayaa waa xasuusashada uu xasuustay khada'iisii bay yidhahdeen laakiin salaadaasi mar hadduu qofkani amarkii isagu la rabay uu sidiisii uula yimide salaadaasi waa sax waana muwaafaqat اlamr idan khilaafka waataan ka soo hadlay dabadeed qowlka masalada u dambaysa waa uu inoo sheegay waa buطlaanka iyo iyo fasaadka maxay ku kala duwan yihin cinda اljumhuur waa mutalaadifaan oo waxa weeyaan waxba kuma kala duwan qaabalaha alfasaadu wاlbuطlaanu wاlfarqa qadara الnucmaanu macnaha buطlaanka iyo fasaadku cinda اljumhuur waa shay keliyaata waxba kuma kala duwana haadaa baailun wa haadaa faasidun shay keliyu bay ku wada isticmaalaan ama shaygu wasfigiisa nahyigu ha u noqdo ama asalkiisa amaa xanafiyadu way kala farqiyeen saddex shay bay ka soo saareen saxiixun asalkiisuna waa sax oo nahyi kuma imanin wuu dhammaystiran yahay wasfina kuma imanin nahyigu oo shay maahiyada ka baxsanna nahyi kuma iman waa mucaamalo dhammaystiran oo arkaanteedii dhammaystirantay maxaa la odhanayaa saxiix taasi waa waa mid in la yidhaahdo baadil xanafiyadu oo waa maxay markaa baadilku ruknigii caqdiga ayuu wax maqan yahay tusaale ahaan bayculkhinsiir qofbaa khinsiir iibiyey ka kale lacag buu haystaa isagu lacagtu iyadu waa shay eh, markaa waxa weeyaan eh, muubaax ah waxaa markaa xaaraam ah labadii mutabaadilaanka ahay laysku bedelayay midkood baa xaaraama soo maha idan waa sidii waxaanu jirin kalun ka soo qaad hayga xaaraantii waa sidii waxaanu jirin idan haygaasi khalalkaasi ma aggii ruknigu haystaa mise aggii wasfigu haystaa ruknigu haystaa idankaa baadil baan odhanayna mar hadday sixadiiyo baadilkii sheegeen waxay u dhexaysiiyeen martabo dhexdhexaad ah oo dhexe oo ah faasid jumhuurtuna taasay leeyihiin martaba dhexe ma jirte faasidku waa baailuun baailkuna waa faasid mayna waa martaba dhexay sameeyeen xanafiyad waxay dhahdeen faasid waxaan leenahay shaygani asalkiisu waa mashruuc wuu jidaysan yahay wax khalaloo arkaantiisa ku jirtaa ma jirto laakiin nahyi baa ku yimide nahyigaasina uma noqonayo rukniga muxuu noqonayaa wasfi khaarijka ah rukniga tusaale ahaan ka baycu dirhamin bidirhamayni waa riba soo maaha hal dirham buu ku badashay laba dirham dirham iyo dirham waa mubaax ruknigaas muna badbaadsanayn labadii qof ee wax kala bedelanayay waa laba qof oo labaduba ay yihiin ahliyadooda tasarufka ay dhammaystiranta oo kanna waa caaqil baaliq ah kanna waa caaqilun baaliqah midna maxjuur maaha oo xoolaha lagama qabin shuruuddii waa u dhammaystirantah idan labadii dhinac maadaamay shuruuddii ka dhammaystiran tahay khalalku halkuu ku jiraa siiqadiina wayba dhacdeen hud haada dirham bidirhamayn qabiltu buu yidhi kii kanan sidii bay ku dhacday siiqadiina way dhacday idan khalalku halkuu ku jiraa khalalku wuxuu ku jiraa dirham baa lagu bedelay laba dirham idan siyaadadaas ayaa ribo keenaysa siyaadadaasi maxay keenaysaa ribo waa riba alfadli idan wasfiguu u noqonaya maxay markaa eh, eh, odhanayaan mucaamaladaasi xanafiyadu faasidun baadil ma odhanaya bili dabadeed khilaafka ma khilaaf lafdiya mise waa khilaaf midha ka dhalanaya usuuliyiinta qaarkood waxay leeyihiin khilaaf lafdiya weeyaan anuuse maanan fahmin siduu khilaafku lafdi ku yahay sababtoo ah eh, xaggii tasmiyada ha la yidhaahdo jumhuurta ha yidhahdaan shaygaasi waa faasid waa baadil hal shay ha ku wada isticmaalaan laakiin labada midna ma tirsanayaan manaa hadday yidhahdaan waa faasid iyo haddii waa baadil yidhahdaan waa laba kelmadooda mutaraadifuhu laa yuctadu bih laakiin xanafiyadu maxay tirsanayaan faasidka waa kaan soo nidhi tusaalihii u dambeeyey fa innahum yactaduunahu bisawmihi xanafiyadu way tirsanayaan soomkiisa qofka sooma sooma yooma naxri wuxuu ku nadray inuu maalin soomo sooma yooma naxri dan way tirsanayaan yactaduuna bisawmihi jumhuurtuna ma tirsanayaane waxay leeyihiin waa cibaado baatila ah. waxaad xasuusataa markaan ku jirnay xaaraamta waa kii keenay shay dilwajhayni soo ma jiro shay dilwajhaynaa jira shaygu xaaraam iyo waajib fii nafsi waqti muu noqon karaa mayma noqon karo waxa weeyaan alxaaraam waajibka alxaaraam diidkeedu waa waajib macnaha markaan ka hadlayna xagga axkaamta sharcigaan eegno maa xaggii luuqada marka shaygu xaaraam iyo waajib muu noqon karaa mayma noqon karo qadiyadda xagga oru kaga soo hadla dabadeed waa kii inoo keenay shay labada jiho infikaakdaa jira ka salaati fii daari lmaqsuur daar la boobay haddaad ku dhex tukato jumhuurtu waxay dhahdeen salaadaasi way ansaxaysaa markaa ma la odhanayaa xanafiyada halka ku waafaqeen oo xanafiyadu waa kuwan leh soomu yoomu naxri ha la tirsado maybi jumhuurtu waxaen isku mid maha labada qadeedo taana waa hore uga soo hadlan waayo jumhuurtu waxay u qaybiyeen saddex qaybood in nahyigu uu u noqonaayo shayga daatadiisa iyo inuu nahyigu u noqonaayo shayga wasfigiisa iyo inuu nahyigu daatadiisa iyo wasfigiisa midna uu noqonayn laba jihoo infikaakay kalata iminka daarta aad boobteed salaad ku tukatid ma nahyi baa ku yimiday oo layidhi salaad laguma tukan karo daar la boobay nahyi saasoon haynaa muu jira mima jiro idan waa arrin ka baxsan weeyaan arrintani isku mid maaha laakiin nahyiga inaad soonto maal yooma naxri nahyi baa ku yimid labada qadeed isku mid maaha bay leeyiin macnaha xanafiyadii jumhuurta halkaasi iskagama imanayaan marka kanay jumhuurtu yidhahdeen waa munfakul jihatayn waa maradii xariirtaahaydaad ku tukato iyo gurigaad boobtay nahyi gaarahoo nahyinayaana ma jiro inaad eh, salaad ku tukato mara xariira ama gurigaad boobto nahyi gaaroo ku yimid ma jiro idan jihadu waa laba way noo kale infikaakaysaa bay jumhuurta halka laakiin kani nahyigaaba si gaara ugu yimid taana markaa farqibaa udhexeeya calaa ayi xaal eh, khilaafka halkan ku jira aynu dib ugu soo noqonne u dhexeeya xanafiyada iyo jumhuurta wuxuu u egyahay khilaaf markaa midhale maadaama ay jumhuurtu tirsanayaan aynay tirsanaynin faasidkaiyo baadilka ama ay xanafiyadu leeyihiin martabo dhexaa jirta waa faasid waana la tirsanaya ilaa inaynu nidhaahno maahine ma tirsadaan xanafiyadu faasidka ilaa masaa'il gaara sidaa haddii la idhahdo waa laga yaabaa inuu khilaafku noqdo khilaaf markaa waxa weeyaan aan midho lahayn haddii kalese tamar baa ka dhalanaysa waxaan bilaabaynaa marka aladaau walicaadatu walqada oo iyaguna soo hoosgalaysa uun axkaamtii wadciga ahay waxaa la dhahdaa alaadaau walicaadatu walqadaa waa lawaasim iyo lawaaxiq xukunka wadciga ah haleela waa mukamilaadkii xukunka wadciga xukunka wadcigay dhammaystirtaa intaynaan aadaha iyo icaadada sheegin ka hor waxaad xasuusnaataa markaan waajibka maraynay cibaadaadku laba qaybood baa loo qaybiya cibaado wakti leh iyo cibaado aan waqti lahayn cibaado waqti leh iyo cibaado aan waqti lahayn cibaadada aan waqtiga lahayn ta waqtiga halkan inoo dhig waa tan aadaa iyo icaado iyo qadaa noqon doonta ta aan waqtiga lahayn waxaa loo kala qaadaa laba qaybood cibaado aan waqti lahayn laakiin sabab leh oo waxay tusaale uga dhigaan kalamru bilmacruuf wannahyi can lmunkar qofku inuu dadka xumaanta ka reebo wanaaggana uu faro arrintaasi waxay timaadaa markaad munkarka aragto ama markaad macruuf loo baahan yahay aad aragto inaad dadku u sheegto munkar kolkaad aragto inaad ka nahido laakiin alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkarku wakhti muu leeyahay may wakhti ma leh waa mulaq xilli walba waa lagaa rabaa laakiin sabab buu leeyahay markaad munkarkii aragto inaad markaa w qofkii aad ka reebto taasi waa mid oo sabab buu leeyahay alle ka sujuudu shukri ka sujuudu tilaawa oo kale oo marka sajdo la gaadho inaad sujuuddo waa cibaado laakiin eh, wakhti male sababunbay leedahay midna waxaa lahahdaa waa cibaado aan sababna lahayn wakhtina lahayn oo waxa weeyaan adkaarta mutlaqa inuu qofku xilli walba iska tasbiixsado oo adkaarta iska akhriyo wakhti bay leedahay wakhti male sababna male kuwaa markaa lagama hadlayo kuwaa laguma sifeeyo aadaiyo iyo caadiye qadaa mid waxaad u soo noqotaa cibaadadii lahayd wakhtiga ee mu'aqadka lahayd wakhtiga yaa jideeya shaarica wakhtigu ma aha waxaynu inagu maskaxda ku keenayn oo laleeyahay qof walooba xilligaa doonta aduu cibaadada ka dhigo ta mu'aqadkaa tawqiidka sharciga ayuu ka yimid ee maaha xaggeenna maaha waalwaqtu maa qadarahu aladii sharac min azamaani dayiqan aw ittasal wakhtigu waa ka uu qadaro shaaricu shaaricaa wakhtiguu ka yimaadaa ama wakhtigu dayiq ha noqdo oo ha ku cidhiidhi ha ku noqdo macnaa dayiq waxa loo jeedaa ficilkiisii unbuu ku siman yahay waatan waajibka ku soo qaadan ama ha ka ballaadho idan kaas weeyaan ka kala saarayo alaadaa walicaada walqadaa cibaadadu e, marka haddii la dhaa ficilkeedii kahor baa la sameeyey ficilkeeda kahor haddii cibaadada la sameeyo taa waa inaad sharciga uga haysanno daliil imikadha waxa laga odhan doonaa aduhu waa cibaadadood wakhtigeedii samayso icaadaduna waa cibaadadood wakhtigeedii samayso mar labaad qaduhuna muxuu noqonayaa cibaadadood samayso xilligeedii xilli aan ahayn idan saddexdaa waan garan mid waxaa jirta la dhahdo laga horraysiiyo cibaadadoo qabla wakhtihaa la samay tan inooguma soo darin taa waxaa la dhahdaa inta badan mararka qaarkood baadil bay noqotaa oo haddaad salaaddii duhur xilligan tukato ma ansaxayso waa qabla wakhtiha laakiin waxaa jirta cibaadaad tacjiilka la ogol yahay maxaa ka mid a ah? ka sakaati waa haddii sakada rabadaan oo kale inuu bixiyo ay ahayd oo bishanoo kale uu bixiyo ama rabadaan markay gaadho sanadka ee sanadka soo socda uu qadimo tajiil baa la ogolya taas waa la ogolyahy marka taa waxaa ladhahdaa tajiil cibaadada haddii xilligeedii laga qadimo tajiil baa la odhanaya sharciguna wuu kuu ogolyahay bishardi waa inuu sharcigu kuu ogolyahay aadaa baa hadhay adaa waxa weeyaan cibaadada oo la sameeyo wakhtigeedii loo qadaray awalan marka ugu horaysana waa inay noqotaana waa markii ugu horraysa mar labaad hadday noqoto iyo caaday noqon alaadaa baa laydhaa saan tacriifka ku arki doona icaadaduna waa cibaadada wakhtigeedii uun la sameeyo wakhtigeedii weli ma bixin laakiin mar labaad mar labaad baad samaysa waa inaad qayd ku darnoon nidhaahno khalal cibaadada hore ku jira darteedna waad u soo celisa haddaanay cibaadada hore khalal ku jirin icaado lama idha cinda akar usuuliyiin usuuliyiintu say u badan yihin waa cibaadadaad samaysay cibaadadii markaad riday isagoon wakhtigii bixin baad haddana mar labaad riday cibaadadii icaado ma odhanayno haddaananta hore khalal ku jirin naafilo mulaq un bay noqonaysaa sida salaad haddaad tukato laba jeer oo kale sidii macaadi ibnu jabel radi allahu canhu uu samaynayo waa kii rasuulka la soo tukan jiray salaadda cishaay dabadeedna waa ka qoomkiisa intuu u yimaado isla salaaddaa cishaay tukan jira salaaddaa cishaay wakhtigeedii weli wuu joogaa idan tujintaa labaad ee macaadu tujinayey mayicaadaan idh er odhanaynaa mayicaado ma odhanayna cinda akar usuuliya sababtoo ah tii hore ma khalal baa ku jira kuma jiro markuu toore khalal ku jirin baan odhanaynaa icaado haddaanu towre khalal ku jirin ma odhanayno waayo caado laakiin waxa weeyaan arrintan khilaaf baa ku jira kowka busaadica ah wuxuu lahaa bayd uu sheegayey wa ficluhu waqta aladaa'i taaniyan icaadatun likhalalin aw khaaliyan icaadatan buuhi likhalalin buu yidhi khalal towre ku jira laakiin wuxuu raaciyey aw khaaliyan ama hadday ka madhan tahay buu u jeedaa khalal laakiin taa laskuma waafaqsana bal akariyadii waxay leeyihiin waa inuu towre khalal ku jiraa haddii kale icaado ma odhanayo rasuulku wuxuu tukaday salaatulkhowf laba jeer qaar laba ragcadood buu tujiyey kuwo kalea yimiddo haddana laba ragcadood buu tujiyey salaatulkhowfkuna afar ragcadood ma din jumhuurta waxay dhahdeen tan labaad waa sunne xaggiisa fii xaqihi sunno mudlaqan wey qadaha inoo hadhay qaduhu waa cibaadada oo la sameeyo markuu wakhtigeedii baxay dibudhigistaasi ama cudurdaar ha yeelato ama yaanay cudurdaar yeelan cinda aljumhuur xanafiyaduna maxay odhan doonaan haddaad cudurdaar leedahay qado lama idhahdee maxaa la odhanaya adaa waa intaa markaa inta ku jirta aladaau aduhu fi luqati aliisaal xagga luqada waa gaadhsiin oo waxaad odhanaysaa addaytu maa calaya min addayni wixii dayni saarna waan iska guday ay iisaal waa gaadhsiin aad gaadhsiiso shayga halkiisii wa fi istilaaxi xagga istilaaxana aadaha waxaa la idhahdaa ficlulwaajibi waajibka oo la sameeyo fii waqtihi waqtigiisa halkaa uu leeyahay ficlulwaajibi asalku sidaa ma odhanayo rawda saaxibu rawduhu waxa uu leeyahay ficlu soo farqi uma dhexeeyo farqibaa u dhexeeya ficlu iyo ficlulwaajibi ficlu waa jinsi waxa soo hoosgalaya waajibkii iyo iyo manduubkii labaduba way soo hoosgalayaan laakiin halkan wuxuu ku qayday waajib ma garan karo waajibkaa uu ku qayday meeluu u cuskanayo markaa musanif haddaanu u jeedin inta badan shayga manduubka ah waxa weeyaan ama wakhtigiisa in wakhti lagu xidhaa iska yar ama qofku ihtimaam badan ma siiyo soo celintiisa iyo hadday toora ka xumaatay inuu ku soo celiyo iyo waxay la mida hadduuna dhinacyadaa eegaynin waajibkaa uu ku qaydayaa waxa weyaan ma garan karo meeluu u cuskaday laakiin manduubkuna uu soo galaya marka waxa fiican in la dhahda ficlu shay'i cibaadadu ama waajib ha noqoto ama manduub ha noqoto oo la sameeyo fii waqtihi waqtigiisa fii waqtihiida maxaa ku baxaya qadaha ku bixi doona qaduhu waqtigiisa maaha fii waqtihi waqtigiisa la sameeyo waqtigii almuqadari lahu loo qadaray sharcan min jihati sharci sharcan taasina waa qayd baa oo waxaa ku baxaya haddii cibaadada nooc cibaadada ka mida liajli haddii imaamka muslimiintu uu qadaro muddo oo uu yidhaahdo sanadkan sekada waa inaan la dhaafinin bisha ramadaan qofku waxaa laga yaaba inuu mararka qaarkood bil laba bilood daafiyo waana inoo soo socotaa oo masaa'ilka halkan lagaga hadlo oo waa adaun waa aduun um, um baa laodhanaya hadduuse imaamku yidhaa maanta doorkan aad baa loogu baahan yahay lacag badan baa loo bahan yahy haduu yidhaahdo mararka qaarkoodka jihaadkao kale la galayo waa in sekadii la qaato waa fii sabiililaahi markaa qof bishaa ramadaan dhaafin karaa sekada ma jiro hadduu yidhaahdo harciga wakhtiga ayaa inoo xadeeyey marka imaamka xadeeyey soo maaha idan harcan miyaa markaa taas may harcan maaha waa maslaxay ku xidhan tahay oo waxa weeyaan ayaa la odhanaya marka taas buu ku saaraya laakiin waa inuu sharciga ka socdo wakhtigu oo qeydkaa waxa ku baxaya hadday cid kale tawqiidka samayso oo aan shaaric ahayn waxaa la dhaha markaa tacriifkani aadaha uu ku sheegay tacriifkani maanic maaha ficlulwaajibi fii waqtihi almuqadari lahu sharcan tacriifka waa inuu noqdo baa dhahdaa jaamicun maanicun aljaamicu lmaanicu xadulxadi jaamiculmaanic hadduu xadku noqon waayo sax maaha jaamic maxaa la dhahdaa afraaddiisoo dhan waa inuu ururiyo xadku maanicna maxaa loola jeedaa waa inuu manciyo cidaanka afraaddan maxduudkee la xadaynaayo waxaan ka mid ahayni waa inaynay xadka soo gelin hadday xadka kaa soo waxaan maxduudka ahayni maxaa la odhanayaa markaa xadkaasi jaamicna maaha maanicna maaha idan xadkani maanic maaha maxaa ka soo galay waxaa ka soo dhex galay tan dambe iyo caadadii icaadadii mika halkanay ku jirtaa waayo icaadadu maynay hayn ficilka waajibka oo la sameeyo wakhtigiisa maynay yadna taawun hayn waasaan marka waa in laydhaahdo waa in kan kale laga duwo marka hal qayd buu ku dari lahaa halkaa qaydoo ah awalan marka tacriifka saxi wuxuu noqonayaa aadaha marka la tacriifinayo ficlu shayi awalan intaan u raac ficlu shayi shayga oo la sameeyo awalan marka hore fii waqtihi almuqadari sharcan waqtigiisii loo qadaray sharcan awalan taa maxaa ku baxay markaa qaydkaa maxaa ku baxaya icaadadii baa ku baxaysa waayo icaadadu awalan maahae waa maxay waa aaniyan oo marka labaadoo la sameeyo idan saasuu tacriifku ku noqonayaa tacriif kaamila oo sax ah ficlu shay'i awalan fii waqtihi almuqadari lahu sharcan waqtigiisii xagga sharciga loo qadaray icaadadu uga gudub walicaadatu fi luuqati altakriir icaadaduna xagga luuqada waa takriir waa soo celcelinta ficiil macnaha mubaalaqay tilmaamaysa shaygii oo la sameeyo maratan bacda mara wa fi istilaaxi xaggii istilaaxana ficlulwaajibi waajibka oo la sameeyo weeyaan maratan ukhraa mar kale halkanna waxaa layidhi maanic maaha oo isagana tacriif kaamila ma aha waajibka oo la sameeyo mar kale maxaa ka soo hoosgalaya qadihii ah, qadihii wuu ku jiraa qaduhuba waa marka waa waajibkii oo la sameeyo waxa weeyaan mar mar labaad idin kolkii hore wuu ama waxbaa ku dhaafiye idan mar kalaad samaynaysaa idan halka waxaa ka soo hoos galay qadihii ficlulwaajibi maratan ukhra alqadaa wuu ku jiraa halkan ficlulwaajibi maratan ukhra waxaan u jeedaa ficlulwaajibi bacda khuruuji wakti icaadada maynaan ka soo bixin icaadadaan bilaabayna markaa qadahaan ku boodnay walicaadatu fi luqati ataqriir wa fi istilaaxi ficlulwaajibi maratan ukhra waajibka oo la sameeyo mar kale waxaa kaloo ka soo hoosgalaya icaadada oo maanic maaha baa layidhi cibaadaadkii mulaqa ahaa cibaadaadka mulaqa ah hadda intaad shay samayso maan haddana mar labaad samayn karin mar labaad baad samayn kartaa waxaa kaloo soo hoosgalaya oo ka soo galaya tacriifkani haddii qofku uu cibaado sameeyo waa tacriifkii marka hore aynu qaydkii aynu sheegnay oo uu ku soo celiyo ta horena tii oon khalal ku jira mayna yadna aaniyan ahayn wey lamana idhaahda icaado waxaasoo dhan baa ka soo hoos galaya idan tacriifka kaamilkaa oo maanica waxaa weeyaan in la ydhaahdo maa fucila aaniyan maa fucila aaniyan icaadadu waa sida waa waxa la sameeyo mar labaad fii waqti اladaa'i waqtigii adahana la sameeyo likhalalin fi lwal khalal ku jira ka hore tacriifkaasaa shaamil ah kaamilna ah wax markaa wax weyn ka soo galayo afraad kalo soo galaysaana ma jiro halkanse wuxuynu idhi ficlulwaajibi maratan ukhra waajibka oo la sameeyo mar kale idan waxa weeyaan qadihii baa ka soo galaya shayadaasoo dhan baa ka soo galaya ficlul maa fucila aaniyan ama ficlulwaajibi aaniyan marka la ydha aaniyan maxaa ku baxay adihii adihii halkaas ku baxa fii waqti اlأdaa maxaa ku baxaya fii waqti اlأdaa marka la dhado qadihii qaduhu waqtu اlأdaa maahe uu ka dambeeya likhalalin fi lwal marka la dhana maxaa ku baxaya cibaadadaod soo celiso intiyoonta hore khalal ku jira haddaanta hore aanuu khalal ku jirino cibaadada soo celiso sidii micaadoo kale uu samaynayey uu salaadda rasuulku la soo tukanayay qoomkiisana uu tujinayay lama idhaahda icaado tacriifkaasaa markaa ugu shaamaysa walqadaa'u qadaha inoo hadhay qaduhu fi luuqati xagga luuqada alitmaamu waa dhammaystir wa fi istilaaxi xagga istilaaxana ficlulwaajibi waajibka oo la sameeyo bacda khuruuji waqtihi waqtigiisu markuu baxo waqtigii almucayani lahu loo cayimay sharcan min jihati sharc wakhtigii sharciguuneedhihi xilligaa riday cibaadada dabadeed wakhtigii oo baxay haddaad cibaadada la timaaddood samayso cibaadada maxaa la ydhaahdaa alqadaa markuu tacaariifta inoo sheegay halkan wuxuu ka galay masale khilaafa oo ka dhexeeya bayna aljumhuur waalxanafiya waa masalada walam yufariq iljumhuuru bayna an yakuuna ta'khiiru licudrin ta'khiirkaasi qade maan odhanaynaa qadahama waxaan odhanaynaa wakhtigiisii cibaadada oo aad riddo markuu wakhtigeedu uu baxo biduuni cudrin cudurdaar la'aan mise waxaan leenahay cudurdaarba jiro ee qadaan odhanaynaa qowlka saxdii sawaabka waafaqsan waa qowljumhuur marka waxaan leenahay walow cudurdaarba ha jiro oo cudurdaar kaa manciyaa ha jiro inaad cibaadadani rido awala wakhtiha waa qadumaan odhanayno tusaale ahaan hurdaa yaad seexatay salaaddii baa ku dhaaftay bacda khuruuji wakhtihaa baad kacday waa kii xadiisku ahaa macnaa waxa weyn ha tukado kafaarana ma leh ilaa inuu la yimaado maahin idan salaaddaasi ma qadaa mise waa adaa cinda aljumhuur waxaan odhanaynaa waa qadaa walow cudurdaarbaama cudurdaar yeela ama ha yeelanin mar haddii cibaadada wakhtigeedii uu baxay oo wakhtigeedii dabadeed aad ridayso maxaan odhanaynaa qadaa'un oo soniga cudurdaar le waan hurdaadaad tiraada walow abad yeelatidba cudurdaar mar haddii wakhtigeedii uu dhaafay waa qadaa'un xanafiyaduna waxay leeyihiin qofkani cudurdaar maadaama uu lahaa oo aanay suurtoobaynin inuu cibaadada awalkeedii rido ama waxa jiray cudurdaar sharciya ah, sida xaayidadii oo kale xaayiday ahayd mayna soomin soonkii baa sidii ku dhaafay ama tobankii maalmoodee hore labaatankii dambey soontay tobankaa hore way qallaynaysaa idan mayay u bannaanayd in iyadoo xaayidaa soonto ma uma bannaanayn cudurdaar bay haysatay qofka naa'imkiihi caqliyan buu cudurdaarkiisu yahay sharciyan wa caqlan dee ma suurtoobaysa isagoo hurda inuu markaa waxa weeyaan uu way caqligiisaba ma joogo waxay dhadeen mar haday arrintaas aysaa tahay oo cudurdaartooday cibaadadii inuu rido wakhtigeedii hore cudurdaar buu haystaa markan dambe ee uu samaynayo adaabaan odhanaynaa bay xanafiyadu ee odhan mayno qadaa jamhuurtuse kamayna waafiqin sida saxdiina waa qowlu jumhuur sababtoo ah, xanafiyada hadalkooda waxaa laga dharnansanayaa inaan la odhan karin qadaa cibaadada inaan la odhan karin bimacnaa waxa weeyaan qadaa lama odhanaayo icaad waxaa la odhanaya macnaha qadaa waxaa la odhan karaa uun kolkuu qof markuu ka tego cibaadada camdan soo saama hadalkoodu saas markuu camdan uga tego culimo badanoo xabiilayma qofka hadduu cibaadada camdan uga tego xilligeediina uu dhaafo maba qallayn karaba qallana laguma lahaba waayo masaladan qalluhu walow jumhuur ahlilcilmi ha ydhahdaan maaha masalo laisku waafaqsan yahay tusaale ahaan salaaddii duhur buu camdan uga fadhiistay kolkay salaaddii casar gaadhay ayuu yidhi ilahay baanu toobadkeen jumhuurta waxay leeyihin ha qalleeyo laakiin culamo badanoo mucaasiriin ma qallaynaya bay leeyihin ilaahay ha u toobad keeniya waayo wakhtigeed uu tegey lamana joogo wakhtigeed wuuna ku gaaloobaya welidaa tawxiidkana ha ku soo noqda islaamnimada qallana lagama rabee alislaamu yahdumu maa kaana qablahu wixii ka horreeyey markaa waa laga dhaafaya halkan hola ka bilaabay cibaadadiisa labaaduna salaadda ku xigtuna ha tukado casarka wahaakada saasay leeyihin amaa salaad maxalkeedii tegey waa la qallaynayaa wax daliiloo ma haysaniyi markaa eh, qowlka saxdii waa qowlka jumhuurta in la yidhaahdo waa qadaa walow wakhtigii eh, cudurdaarba aad ku bixisid wuxuu idhi walam yufariq iljumhuuru jumhuurtu mayna kala saarin bayna an yakuuna ta'khiiru ta'khiirku inuu yahay licudurin cudurdaar ka safar safarkoo kale safarku waa cudurdaar aw lixaydin aw ilxayd buuhi ama xayd aw innawm hurdo aw liqayri daalika ama waxa wixii ahaynoo cudurdaara ka sahwi u iloobay waxaasoo dhan waa cudurdarro cibaadada awalkeeda inaad rido diida oo safarkiioo kale dee uu safray ka kabacdi soonkii waa loo ogolyahay inuu iska aftiro isagoo soonkaas ka cabsoonaya hadduu soomo inaanu safarkaa karaynin ama uu tamakunsan karayaba ama haba awoodaba wuu qalleeyey markaa qallaan odhanayna ee ma odhanayno adaa xanafiyaduna maxay leeyihin waa adaa ee qalla maaha cudurdaar laha xaydkuna waa isagoo dhaafiya salaadda maba qallaynaysa xaydadii waa soonkii wey ilaa masale keliya jirta oo xaydadu soon salaadda ma qallaynayso laakiin kaba soo qaad hadday salaadii duhur iyadoo daahira ay u soo gashay dabadeedna ay awoodaysa inay awala wakhtiha ay tukato oo ay dib u dhigto aakhira wakhtihaa buu xaydka yimid iminkana tukan mayso laakiin wakhti ay salaaddii ku tukato way makansatay ee way dibba uga dhigtay salaaddaa duhur markaa mayna qallayna way qallaynaysaa taa waa lagu leeyahy ee wakhtigeedu wuu soo galay muddo ku filanna way haysatay marka waa bitaakhi taa lagama hadlayo laakiin taa kale wixii taa wax ka dambeeya ma qallaynayso soonkasta way qallaynaysaa marka waa soonkii awinoom hurda oo kale ayuu wixii lamida ah, sahwigaa isagna soo hoosgalay wa sawaa'un waxaa kaloo isku mida ah bay jumhuurtu tamakana min alficli ficilkaasi makansan yahay oo suurtagel ficilkaasi fil waqti waqtigaas isla waqtiga ficilku mid suuragala ha noqdo kalmusaafiri almuftiri sidii qofka musaafirka ee wax iska cunaya muftirka hadduu safray safarkiibuu ku jiraa soonka wuu awoodayaa laakiin ruqsuu haystaa ruqsadiibuu iska qaatay ruqsadii buu qaatay marka qofkaasi soonkumuna suurtoobin inuu sooma way suurtoobaya inuu soomo oo tamakun ha suurtoobo ama yaanuu suurtoobin oo safar adagoo hadduu soomo inuu ku dhimanayo uu ka cabsoonayo ha noqdo waa isku midu ma kala saarayna baydhan jumhuurka intaba waxaan odhanaynaa adaa intaba waxaan odhanaynaa bay u jeedaan qadaa ee adaa ma odhanayno ama cudurdaar ha jiro ama cudurdaariyaanu jiro ama cibaadadaa ha u suurtowda inuu sameeyo ama yaanay u suurtoobin kalmusaafiri lmuftiri aw lam yatamakkan ama yaanay u suuroobin cibaadadu limaanicin maanic jira dartii maxaa ka mid ah kalxaydi wanawmi xaydkiiyo nawmka alxaa'id may suurtoobaysaa inay soonto may waa maanic baa jira nawm qofkiiyo hurda may suurtoobaysaa inuu cibaado la yimaado may laakiin qofka musaafirkaa way suurtoodaa inuu soomo laakiin cudurdaar baa jira ruqsuu haysta waa isku mid baydhaan jumhuurtu intaba waxaan odhanaynaa waa qadaa ee adaa maaha wa qaala qowmun waayo markaa qoomkaasi waa xanafiyadii qoomna waxay idhahdeen in kaana ta'khiiru licudrin ta'khiirku hadduu yahay cudurdaar fa ficluhu ficilkiisu bacda khuruuji wakhtihiiyo wakhtigiisu markuu baxo dabadeed ficilka uu sameeya lam yakun qadaa'an qado maaha ee waa maxay bay idhaahdeen waa adaa waayo cudurdaar buu lahaa cudurdaar ayuu leeyahay jumhuurtu waxay ka jawaabayaan qowlkan xanafiyada ay xanafiyadu leeyihiin hadduu cudurdaar leeyahayna aynu nidhaahna waa adaa idan qofka cudurdaarka lima suurtoobaysabadan xanafiyadu inuu cibaadadii rido oo ama maanic baa jira oo meeshii diidan ama ruqsuu haystaa sida xaa'idadii oo kale marka maadaamay mamnuuc ka tahay inay la timaaddo salaaddii iyo soonkiiba uu mamnuuc ka yahay markuu uu baxo samaynta ay samaynayso aynu nidhahnaba xanafiyadu adaan ee qadaaya inaan odhan jumhuurtuna maya bay waxay kaga jawaabeen markaa jumhuurtu qowlka xanafiyada <clears throat> wa ajaaba aljumhuuru calaa haada bima ya'tii <clears throat> waxa soo socda laba jawaabood jawaabta hore maa ruwiya min qowli caayishata radi allaahu canha maa xadiis ruwiya la wariyey oo min qowli caaishaa radialahu canha min qowli caaisha radiallahu canha xadiiskaasoo ahaa oo su-aasha waxaa weydiisay haweeney baa weydiisay oo tidhi maa baalul xaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaat maxay haweenaydu xaa'idadiihi u qallaysaa soonka oo salaadda aniga u qallaynaynin waa tii caaisha ku tidhi ma xaruuriyad baa tahay bay tii xaruuriyatun anti waayo iyagaa idhaahda way qallaynaysaa soonka iyo salaadaba khawaarijtaa odhan jira mayna xaruuriye mayhii waanku weydiinayaabay tii su'aasha aniga cilmi ahaan bay iga tahay markaasaa waxay ku tidhi caaisha kunnaa naxiidu waxaanu ahayn kuwii xayda calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleh wasalam fanu'maru waxaana la amri jiray biqadaa'i sawmi soonka inaan qallayno walaa nu'maruna lama amri jirin biqadaa'i salaati salaadda inaan qallayno lama amri jirin idan xadiiskan xaggee laga soo deliishanayaa halkay jumhuurtu uga soo deliishanayaan in cibaadada oo la sameeyo wakhtigeedu markuu baxo dabadeed cudurdaarba aad yeelatide in la odhanayo qadaa waxay uga soo deliishanayaan rasuulku wuxuu idhi waxay tidhi caaisha fa nu'maru biqadaa'i sawmi eg biqadaa'i sawmi marka lafdu qadaa baa la isticmaala walaa nu'maruna lama amri jirin biqadaa'i salaati haweenayda xaydadii cudurdaar bay leedahay haddana waxaa lagu tilmaamay cibaadadii ay riday muddo dabadeed maxaa lagu tilmaamay qadaa saas halkaas ka soo deliishanayaan laakiin eh, daliilkani ishkaal baa ku jira wuxuu ishkaalku kaga jiraa eh, in cibaadada oo la rido xilligeeda la ydhaa adaa xilligeedu markuu baxana in la ydhaahdo qadaa istilaaxaasi ma istilaax xaadita oo wakhti dambe yimiddo usuuliyiintu keeneenba oo arbaabulfunuun ay la yimaadeen mise waa arrin marka horeba jirto xilliga rasuulka jirto waa mayna arrin xaadita ahayn waa arrin maadaama maadaamay arrin xaadita ay tahay sidee baan ugu fasiraynaa markaa lafdiga rasuulku ku dhawaaqo qadaaya arrintan xaadidka ehe markaa istilaaxiga marka dambe timid hadiyo jeerna khalalkaasi wuu jiraa meelo badanna waad ku arkaysaa oo markaa waxa weeyaan lafdi uu rasuulku isticmaalay ama shaaricu uu yidhi luuq ahaan in lagu isticmaalin weeyaan haddii ay suurtoob weyda in lagu xambaaro sharcan sax curfiga sharcigaah lagu xambaaro haddii tacriif looga hayo xagga sharciga sida asalaad oo kale oo hadday asalaad ku timaaddo alkitaab wasunna dee waa salaaddii machuudka ahayd weeye aynu gelinaynay markaa daatal arkaan macruufa lahayd ee rukuucdii sujuudda lahayd ee duca maynu ku ambaaraynaa duca ku ambaari mayno curfiga sharcigaan ku ambaarayna laakiin haddaanu curfiga sharciga haddaanu tacriif ku lahayn dee luuqadumaan ku xambaaraynaa sida tusaaleaad xadiiskii ahaa غusl yوم الجuمcaةi waajiب عalى kuli muxtalim waajibun waajibkamkanaan idhahnaa marka ma waxaan idhahnaa waa waajibkii aynu ku soo qaadannay usuul fiqiga ee ahaa maa dalaba shaaricu ficlahu طalaban jaasiman maba ogeyn kaa rasuulka waa xaadi mar dambe yimidee wey bal wuxuu u jeedaa un rasuulku waa arrin adag oo macnaha waxa weyan waajib ahoo ayna qofku inuu ka tegaanayna ahayn arrinta dambe isagoo istilaaxi weeyada marka halkani ee ah nu'maru biqadaa'i sawmi waa salaadda inaan la nimaadno oo waa xaggii luuqadda u wey walow ay ka jawaabaan usuuliyiinta qaarkood laakiin jawaabtaasi jawaab qofka qancinaysa ma aha <clears throat> idan waana la amri jiray alqadaa waaladaa min xayu luuqa waa isku miduun oo haddii dayn laguu leeyaho dayntaa bixiso <clears throat> waxaad odhanaysaa adaytu cannii addayna allatii kaanat calay soo saa odhan mayse addaytu canhu waan iska guday wa qadaytu canha labadaba maana isticmaalayn labada waad isticmaalaysaa maadaama labadaba aad isticmaalayso xagga luuqadda waa isku mid un amaa in la kala farqiya waa qadiyad istilaaxiya shaarica waxa ka yimidayna waxaan ku xambaaraynaa un laftigiisa xaggii luuqada ee ula kici mayna xaggii istilaaxiya welidaa jawaabtani waxa weeyaan waa jawaab ay nadri ku jirto wey ta kale laakiin waa jawaab adag iyadu alijmaacu calaa anna asxaaba haadihi alacdaar yanwuuna alqadaa'a arrinta kalena waxa weeyaan ijmaac in lagu ijmaacay macnaha xataa xanafiyada waad nagula jirtaan baa loo jeeda waxaa lagu ijmaacay calaa anna asxaaba haadihi alacdaar dadka asxaabtan cudurdaaradan lehi sida xaayadadii iyo kii markaa hurday iyo saahigii ee dabadeed cibaadadii la yimiday xilli wakhtigeedii uu baxay asxaabu haadihi alacdaar yanwuuna alqadaa'a qada inay niyeysanayaan oo markay cibaadadan la imanayaan maxay niyeysanayaan ma adaabay niyeysanayaan mise qadaabay niyeysanayaan bay niyeysanayaan idan mar kastoo aad niyeysato qadaa cibaadadu waa qadaa markaad niyeysato adaana waa maxay waa adaa idan niyadaada maxaa ku jira cibaadadii xilligeedii tegay qallee maynahayn idan waa qada qadaa baad niyeysatay mar haddaad qadaa niyeysatana da waa qada seed u odhanaysaa marka waa adaa marka jawaabtan iyadu waa jawaab markaa muqnica weeyaan calaa anna asxaaba haadihi alacdaar yamuuna alqada'a qada ayay niyoonayaan dhowr masaloon baan si cujaala u raacinaynaa oo halkan ay kaga hadlaan mas-uuliyiintu masalada hore waxa weeyaan qofku haddii uu waa tii waajibka muwasacay nagu soo martay waajibka muwasaca waa waajibka xilligiisuu ka ballaahan yahay ficilkiisa sida ka salaadka duhur oo kale awal waqtiha awsad waqt aakhir waqti dibna uma dhigi kartid ilaa inaad niyooto inaad aakhira waqtiga aad gudanaysa maahayn oo waa ishkaalkii keeni jireen xanafiyadu maxaa ka mid ahaa waxaan jeeda muctasiladu ay odhan jireen waajib muwasacihi ma jiro sababtoo abay idhaahdeen waajibku shaaricu waa shayga uu kaa dalba inaad la timaado kamana tegi kartid shayga kalena wuu kuu bannaan yahay inaad ka tagta idan haddaan idhaana cibaadadu kuu bannaantahay awal wakhti inaad ka tegto idan waajib maaha bay yidhahdeen waa kuwii jamhuurtu kaga jawaabi jiray ka tegitaan qaydan weeyaan oo salaada duhuur awal wakhtiha waxaad ka tegi kartaa markaad niyeysan inaad la timaaddo aakhira wakhtiha idan masale ayaa jirta halkan calaaqo laleh oo waxa weeye qofku salaada duhur tusaale ahaan awal wakhtiha iyo aakhir waa wakhtigeed ku jirtaa salaadda casar hadday soo gashubu wakhtigeedii baxay baan odhanayna marka xilligaa qofka tukadaa waa wakhtu qadaa haddii markaa qof la yidhaahdo ma gaadhaysid aakhira alwaqti tusaaleahaan sida qof dil lagu xukumoo kale haddayba salaada duhur baxayso labada duhurnimo wixii ka dambeeya ay baxayso oo la yidhaahdo labada oo labaatanla adduunka way kaaga dhammaatay adigoo oo oh, khlaas dil baad u qoolanta salaadda markaa inuu dibu dhigaa oo idhahdo aakhira waqti haabaan dhigayaa idan kahor isagu markaa waxa weyaan uu ka tegayaa sida danigiisa ilaahay baa ayaa huba xaqiiqa ah laakiin waa danigiisa qaalibka ah <clears throat> waxa weeyaan bay idhaahdeen inuu dibu dhiga maaha haddiiba se uu dib u dhigo ka soo qaad uu idhaanu aakhira waqtigaa baan tukanaya dabadeed dilkii uu ka baaqdo oo uu markaa waxa weyaan xilli wakhtigeedii uu jiro uu tukado xilligii wakhtigeedii uu tukaday waxaan la odhanayaa maqadaa baan odhanaynaa mise waxaan odhanaynaa adaa jumhuurta waxay idhahdeen way isku khilaafeen taa qaarkood waxay dhahdeen waa adaa innagoo eegayna wakhtiga uu ridamaynahay wakhtigeedii mar hadduu wakhtigu wakhtigeedii uu yahay waxaan odhanaynaa markaa waxa weeyaan waa adaa kuwa kalena waxay leeyihiin dannigiisa waxa uu ahaa in la dilaayo aakhiru wakhti wakhtigoon dhammaanin idan maadaama ay sidaa tuu dib u dhigay waa qadaa bay idhahdeen faa'iida saasina masaladaasi kuma jirto laakiin halkanay la xidhiidha ta kalena waxa weeyaan eh, qofku haddii uu sekada dib u dhigo <coughs> sekada oo kale bisha ramadaan baa inta badan la bixiya laakiin shaaricu inama odhanin bishaa aad bixinayso <coughs> maalinna ha dhaafid maa laynu yidhi waxaa laga yaabaa maanto kale inuu sanadkii kugu buuxo waxaa laga yaabaa berrioo kale inaad leedahay xisaabta iska xidh sahan dambe saakuun saa u sii wad ood maalin laba maalmood saddex maalmood oad ku darsan kartaa cida <coughs> wakhtigii wax xadaysan ma lehe markaa dibudhigidda aad ah, dib u dhigtay dhinacay dooniba ha u dhacday ama camdanba ha noqdee dabadeed baad bixisay sanadkii bil ka soo wareegta ama laba bilood waad bixisay ma adaa baan odhanayna mise waa qadaa jumhuurtu waxay leeyihin waa adaa saasaana xoog badan ee qadaa ma aha maadaama shaaricu wakhti go'an oo uu ina siiyey oo muddadaa maalinna dhaafinina markuu sanadku buuxsamaan layna lahayn waa adaa baan odhanaynaa Eh, marka waxa kaloo inoo harsan masale yadna muhiima ah oo ah idraaku bacdi alwaqti salaaddii buu badhkeed riday ragacaad waxaynu idhi salaadda haddaad xilligeedu uu dhaafo waa adaa ma dhammaanteed markaad wada ridaa afartii ragcadoodba ka duhur oo kale ayaad waxaad riday xilli duhurkii uu baxay afartii ragcadoodba mise haddaad ragacaadka badhkood xilligeedii aad rido badhna uu wakhtigu ka baxo waad soo gaadhay wakhtigii taas waxaan odhanaynaa xadiiskii rasuulkaan ka raacayna haba taas usuul inoogama baahno bal waxa weeye nas baa loo hayaa rasuulku wuxuu uhi man adraka ragcatan min asalaati qofkaas ragcad ka soo gaadha salaadda wakhtigeeda faqad adraka bal riwaayaadka qaarkood waxayba sheegaan sajdatan sujuud waana xadiis saxiixa xadiiska sajda odhanaya marka qofku sujuudna waa la odhanayaa ragcadda ee sajdada ragcad baa loola jeedaana lama odhanayo bal inta badan ragca marka la cabiro ayaa markaa ayaa la odhanaya eh, ama rukuuc oo kale marka sajda walow qaarkood ihahdeen waa min tacbiiri jusi wairaadat ilkul oo sajda waxaa loola jeedaa un ragca ma aha laakiin waa sujuuddii daahirkaayd baan ku xambaarayna marka haddaad jus-un ka soo gaadho salaadda wakhtigeeda oo inta kale xilligeedii ka baxsan tahay waa adaa baan odhanayna ee ma odhanayno waa qadaa ee qadaa waxay noqonaysaa ay jumhuurtu u jeedaan markaad dhammaan salaadaa wada rido xilli xilligeedii uu ka baxsan yahay wallahu subxana wa tacaala